رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii riyaad الصاalixiin baabu taxriim wasl الshacr wاlwashm wاlwashr wahwa taxdiid اlasnaam washarkuu markaa noo fasirayaa waxaa loola jeedaa buu yidhi waa ilkaha oo la qoro dad baa intay ilkaha qoraan qurux iyo waxyaabo kale ka raadiyaa ayaa markaa jira marka baabka waxaa looga hadlayaa dhowr arrin midda koowaad wasli shacar timaha oo la xiriiriyo inay mamnuuc tahay buruko iyo waxyaabo la mid ah ayaa lagu xiriiriyaa timaha markaasii xaaladda noocaasa waa mamnuuc washmi iyo washrina ayaduna waa mamnuuc washmiga wuu noo imaan doonaa washrigana wuu noo fasiri doonaa qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi in yadacuuna caabudi maayaan dadka min duunihi ilaahay sukadiisa ilaa inaafan dumar maahane nagaa la caabudayaa buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala maxaa loola jeedaa waxaa suuragala in loola jeedaa asnaamtay caabudayaan magacyo dumar bay leeyihiin laata cuzay wixii la mid ah waxaa kaloo suuragal ah sida dumarka looga dambeeyo dumarka waxaad arkaysaa wax walba waa loogu nugul yahay nin raga hadda hadduu wax ku weydiiyo waa suuragal inaan dhaqso loo qabanin hadday saxinnaha bannaanka dhigto guluuska sarena ay furto waxaa dhici karta wax allaale wixii ay u baahan tahay in loo qabto xaaladaha noocaasa mashaakil badan baa ku jira waxaad fahmaysaa xafiiskii nin wax ka dhammayn waaya gabar baa loo diraa inna kaydikunna cadiim dhagarfalka dumarku waa weyn yahay buu yidhi ilaa subxaana wa tacaala in yadcuuna min duunihi caabudi maayaan ilaahay sukadiisa ilaa dumar maahane min duunihi ilaa inaafan wa in yadacuuna caabudi maayaan ilaa shaytaanan mariidan shaytaan mariid ah oo la fogeeyey oo naxariista alla laga dhaqaajiyey maahane lacanahu allaahu ilahay baa lacanaday ama allah la canado wa qaale wuxuu yidhi shaydaankii la attakhidanna yeeshee oo yeeshee anigana min cibaadika addoommadaada xaggooda waxaan ka samaysan doonaa nasiiban qayb mafruudan la gooyey shaydaanku dadku qayb go'an buuba ku leeyahayba wala udillannahum waan dhumin doonaa wala umaniyannahum waan yididiilegelin doonaayo war afartanba ma idinkaa gaaray war waa dalinyatihi war wakhti tooba lama joogo war iska tuntoo iska raaxaysta waa la gaari doonaa arrimooyin badan oo noocaasan ku yidi diilagelinayaa wala umaniyannahum wala aamurannahum waan amri doonaa buu yidhi inay xoolaha dhagaha ka googooyaan falayubatikunna waxay googoynayaan markaa aadaana alancaami nimcoolayda dhagahooda waxaanu kusoo marnay waxaanu ku soo marnay ee tafsiirkee mar allaala markii dhagjeex iyo baxiiro iyo waxyaabo ay samayn jireen neefku hadduu intaa gaaro dhegtaa laga jeexayaa dhegjeex baa layidhaahdaa maa jacala allaahu min baxiiratin walaa wasiilatin walaa xaam waatuu ilaah yidhi subxaana wa tacaala waxay googoynayaan dhegaha nimcoolayda wala aamurannahum waan amri oo waxaan amri doonaa inay khalqiga ilaahay beddelaan falayugayirunna markaasaa waxay doorin doonaan khalqa allaahi ilaahay abuurkiisa subxaana wa tacaala ilaahay abuurkiisa ayay markaa beddeli doonaan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala asagoo shaydaankii inta raacda wax nooga tilmaamaayo wacan asmaa radia allahu tacaala canha ana imra'atan naak ana imra'atan anna imra'atan haweenay dheh ayaa sa'alad waxay weydiisay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam faqaalad waxay tiri yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow inna ibnatii gabadhaydii asaabathaa waxaa asiibay oo ku dhacay alxasbatu cudur baa ku dhacay xasbada waa cudurkan furuqa la yidhaahdo ayaa ku dhacay fatamaraqa waxaa qubtay oo daatay shacruhaa timaheedii wa innii anigu sawajatuhaa waan guuriyeyo waxaan rabaa inaan ninku daro afa asillu fiihi ma u xiriirin karaa gabadhii way tima beeshay waana aroos rasuulkii ilaahayow oo waxaan rabaa inaan guuriyo marka timaheeda timo kale ma ku xiriirin karaa fa qaala rasuulku wuxuu dhahay lacana allah allah lacnado alwaasilata midaad xiriirisaa iyo waalmawsuula tan loo xiriiriya labadaba muttafaqun calayhi wa fii riwaaya waxay ahayd alwaasila iyo waalmustawsila mustawsila waa ta dalbata ee dhahda hala ii xiriiriyo tuma kale ayay dalbanaysaa in timaheeda lagula xiriiriyo midda waasiladee xiriirisaa iyo midda iyo midda kale mustawsilada la yidhaahdo waa midda dalbata in loo xiriiriyo qowlaha uu yidhi ee qowlaha ay tiri gabadhii fatamaraqa huwa biraa baa la akhriyaa wa macnaa intafara wasaqata way soo daabteenoo way qubteen baa laga wadaa waalwaasilatu allatii tasilu shacaaraha waa midda timaheeda xiriirisa aw shacra hayrihaa ama timo kaloo qof kale leeyahay bishacrin aakhar way ku xiriirinaysaa timo la sameeyey waalmawsuula allatii yuusalu shacruhaa waaye walmustawsila allatii tas'alu waa midda weydiisataa man facalu dalika lahaa qof u sameeya ayada waa midda dalbata ee dhahda hala ii xiriiriyo taasaa markaa loola jeedaa wa can caaishata radi allaahu canhaa caaishana ilaahi haka raadi noqdee waxaa laga wariyey naxwuhu xadiiskaasoo kale ah xadiidkaasoo kalea ah mutafaqun calayhi wa can xumayd bni cabdiraxmaan annahu samica mucaawiye ayuu maqlay radia allaahu canhu caama xaj sanadkii xajka ahaa cala almimbari mimberka korkiisa asagoo saaran oo watanaawala gaadhay qusatan ee qusa waa mtaqaana xirmo oo min shacrin timo ah kaanat fii yaddi xaarisin nin xarisiyin nin xarasi ah gacantiisa ay ku jirto waa nin shurda ah dadka waardiyaalkii amniga ilaaliya shurdada ama booliska la yidhaahdo waana wahuwa khulaamuulamiir waaye amiirka addoonkiisii gacantiisa ay ku jirto ayuu martaqaanaa arkay ayuu gaaray dheh uu ka soo qaaday fa qaala mucaawiya wuxuu yidhi yaa ahla almadiina war reer madiineey ayna culamaa'ukum aaway culimadiinii war aaway culimadiinii samictu nabiya nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yanhaa asagoo reebayuu diidaya can mili haadihi tan oo kale oo wayaquulu dhahaya innamaa halakat waxay halaagsantay ama waxay halaagsameen banu israa'iila reer bani israa'iil xiina ittakhada markii ay samaysteen haadihi midkani nisaa'uhum haweenkoodii dumarkoodii markay kan yeesheen ayay halaagsameen boorsooyinkuu ugu jiraa gabdhaheenna maanta meelaha iyo qolka siinada ama ay isku waxmariyaan ayuu u saaran yahay gobolka mid ah cummadii waxay halaagsantaa reer bani israa'iilnay ku halaagsameen markay dumarkoodii kan samaysteen ee aaway culimmadii nay hadlaan culimmadii may ka hadlaan culimmadii may wacdiyaan ummadda saasuu markaa ula jeedaa muttafaqun calayhi wacan ibni cumar ana rasuul allahi sal allahu calayh wasalam lacana wuxuu lacanaday alwaasilata midda timaha xiriirisa iyo waalmustawsilata midda dalbatee halay xiriiriya dhahda waalwaashimata iyo waalmustawshima waashimad iyo mustawshimad maxaa loola jeedaa waashimad waxaa loola jeedaa waa midda durdurtaa jirkeeda iyo midda mustawshimada ah oo ayadana loola jeedo midda dalbata in loo sameeyo maxaa la samayn jireen haddana waa la sameeyan kastay gaaladu u badan yihiin waxaa la soo qaadanayaa cirbad jirkii baa la dulduleelinayaa marka dhiig baa soo fadhiisanaya mar allaala markuu soo fadhiistaa wax lagu shubayaa wixii baan jirka ka baaba-ayn sidiisada xaaladaha noocaasii naqshadayntaabay samayn jireen taasi waa shima la yidhaahdaa waxaa kaloo lagu tilmaamaa ama ay samayn jireen inta cirbad lasoo qaataa faruuraha lagu dulduleelinaya waa lagu durdurayaa dhiiggii bannaankana u soo bixi maayo faruurtii madoobayd ayaa mar allaala markii dhiiggu uu soo fadhiisto midab iyo kalar gooni ah ayay yeelataa markaasay qurux ka raadin jireen waa bahasha hadda gabdhuhu isticmaalaan oo ay marsadaan mataqaanaa afka afka markaa la marsadaa rooseetada iyo waxyaabaha la midka ah gabadhii baa kaa hor imaanaysoo aad moodaba inay mataqaanaa soo cuntay wax dhiig la hor oo kale qaab qaabdarada quruxda laga raadiyo iyo meelaha dumarku ay quruxda ka raadimayaan waa shay cajiib badan qaar baadba ka cabsanaysaa intay iska soo badiyaan aa waxaad leedahay maxay soo cuntay tan faruuraheedii iyo waxeedii iyadana maba u dhinnaba waata hadda shaydaanku ballan qaaday uu yidhi waan amri doonaa inay khalqiga alla dooriyaan kolkaasay khalqiga ilaahay bedeli doonaan muttafaqun calayh wacan ibni mascuudin radia allahu canhu qaale wuxuu yidhi lacana allah allah lacnado alwaashinaati kuwa faruuraha durdura iyo walmustawshinaati kuwa dalbada in loo durduro waalmutanammisaati iyo gabdhaha mutanammisaadka ah mutanamisaadka waxaa loola jeedaa ayaguna gadaal buu noogu fasiri doonaaye waa kuwa qaada ama xiira xaajibka timaha waa sunnooyinka kore indhaha ka koreeya qaar baa xiira kuwaasaa ayagana loola jeedaa kuwaana allaha lacanado waa mutanasimaadkee waalmutafallijaati lilxusni mutafanijaadkana haddaanu wax yar ka tilmaanaye waa kuwa ilkaha qorqora say ilkuhu wax yar u kala dhaqdhaqaaqaan taana ay u arkaan inay qurux markaa ku jirto taana markaa waxaa loola jeedaa waa mutafallijaad lilxusni qurux daraaddeed bay ula jeedaan hadda kuwii dhaqdhaqaaqnaadaa fiile iyo wax lagu xirxiraa dhaqaatiirto waa laisku soo dhadhoweeyaa laakiin dad baa dhaqdhaqaajinta waxay ka raadiyaan qurux almuqayiraati ee doori almuqayiraati ee doorinahaya khalqa allaahi ilaahay abuurkiisa fa qaalat lahu waxay ku tiri ibni mascuud markuusaa lacnada ugu tuuray imra'atu naag ayaa tiri fii daalika arrintaa war maxaa ku lacanadaystaa bay tiri allah lacanado gabdhaha ee durdura waashimaadka ah iyo mustawshimaadka kuwa sunnooyinka xiira kuwa ilkaha qorqora maxaa ku lacanadaysaa bay tiri fa qaala wuxuu yidhi wamaa lii laa alcan maxaan u lacanadi waayey man lacana rasuulu ullah ciduu rasuulku alla lacanaday wahwa asagoo ilaahayna fii kitaabi illaahi kitaabka allah uu nagu amray inaan nebiga ku dayano qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu faintahuu wuxuu rasuulku idinkeenay naqaata wuxuu idinka reebay nakahara muttafaqun calayhi wuxuu noo fasirayaa xarfihii adadkaa ee xadiidka markaa ku jiray waalmutafallijatu hiyo allatii waa midda tabrudu kala fogaysaa ama orta min asnaaniha ilkaheeda liyatabaacadda say u kala fogaadaan bacduhaa qaarkood min bacdin qaarka kale qaliilan in yar wa tuxasinuhaa way qurxinaysaayo qurux bay markaa ula jeedaa wa huwa kaasna alwashru waa washrigii aan soo marnay wannaamisatu hiya allatii waa midda ta'khudu xiirtoo qaada min shacri xaajibi khayriha dadka kayrkeed ah sunnooyinkoodii qaada waa midda u xiirtaa wa turaqiquhu way tarqiiqinaysaa oo way waxay ka dhigaysaa waxay ka dhigaysaa mid raqiiqsan macnaha markaa ah waxay ka dhigaysaa mid dhuudhuubanoo dhuudhuubaysa macnaha wa turaqiquhu liyusiira si uu u ahaado xasanan mid qurxoon waalmutanamisa allatii ta'muru waa midda amarta man yafcalu biha daalika qof u sameeya qof u sameeyay amraysaa xaaladahaasoo dhan markaa waa mamnuuc baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii waaye can matfi shayda cirada in la guro min allixyati garka iyo ra'si madaxa iyo wakayrihimaa wixii markaa la mid ah wa can matfi lmradi garlaabaha inuu asaguna guro shacri lixyatihi garkiisa timaha ka soo baxa cinda awali tuluucihi marka ugu horaysuu soo baxayo laba arrin baa mamnuuca cirada qofku markuu isku arko inuu jaro uu gurguro ciradii intaa waxay dhallinyarada u sameeyaan waxay tahay gabdhaha ku diidahay leeyihiin oo ninka cerada qabo anagu ma rabnay markaa leeyihiin saa darteed bay jafitaan iyo guritaan iyo daabamarin ku hayaan afar iyo labaatanka saac ciradu waa nuur maalinta qiyaamo sida noo imaan doontada iyo qofka garlaabaha ah markuu garku u soo dhasho inuu gooyo waayo garka awal markuu soo baxayo inuusan ishaysan baa suuragal ah oo hab hanaan fiican uusan lahayn ilaa marka dambuu iska qabsado markaasuu maantao dhan sakiin iyo makiinad buu markaa ku haayaa waa mamnuuc can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi can ilnabiyi qaal wuxuu yidhi nebiga laa tantifu laa tantifu shayba harifina harifrifina cirada shaybada macnaha cirada rafitaankana waa in qofku xabad qabto gooyo xabad qabto gooyo taasa markaa loola jeedaa ha samaynina fa inahu nuuru lmuslimi qofka muslimka nuurkiisii waa yowma alqiyaama maalinta qiyaamo xadiiun xasan rawaahu abu daawuud iyo wtirmidiy wاnisaa'iyu biasaaniidin e, xasan ayay ku wariyeen qaala tirmidi wuxuu dhaha huwa xadiiun xasan balse six baa la gaarsiiyaa xadiidka marka waxaa la rabaa bacdamaa nuur uu yahay tii kugu nacaysaa kugu nacdee nuurka maalinta qiyaama haysta jafin baa lagu leeyahay wa can caaishata radia allahu canha qaalad qaala rasuulku wuxuu dhahay man camila camalan qofkii camal qabta camalkaasoo laysa calayhi amruna amarkeena aan waafaqsanayn oo aan ahayn fahuwa raddun waa lagu celinayaa rawaahu muslim baabu karaahiyati alistinjaa'i in lagu istanjooda bilyamiini gacanta midigtaa inay karaahiya tahay buu baab u yahay iyo wanasi lfarji farjiga in lagu taabta bilyamiini gacanta midigta min hayri cudurin hadduusan cudur jirin markaad istanjoonaysa gacanta midigta aha isticmaalin ee bidixda isticmaal dakarkaaga ama farjigaagana ha ku qabanin gacanta midigta ah mar allaala marka aad kaadshayso amaad istanjoonayso haddii cudur jirin nabar baa kaaga yaala ma awoodi kartid oo ay mataqaana way go-an tahay iyo wixii markaa lamida waa gooni wa can abi qadaata can ilnabiyi qaala idaa baca markuu kaadinaya axadukum midkiin falaa ya'khudanna yuusan ku qabanin dakarahu dakarkiisa biyamiinihi gacanta midigta ah walaa yastanji yuusanna ku istanjoonin biyamiinihi gacanta midigta yuusan ku darab qaadanin walaa yatanafas fil weelkana yuusan ku neefsanin oo markuu wax abaayee muttafaqun calayhi wa fi lbaabi baabka axaadiid baa ku sugan kahiiratun fara badanoo saxiixatun saxiixa baabu karaahiyati inay karaahiye tahay buu baab u yahay almashi socod fii nacli waaxida hal kab in lagu socdo waa karaahiye aw khufin waaxid ama hal buud keliya kabka qoftaa mid keliya ah ligayri cudurin hadduusan cudur jirin iyo wa karaahat inay karaahiye tahay lubsi nacli dacaska in la xirto waalkhuffi iyo kabaha khufkaa qofku inuu gashto qaa'iman asagoo taagan ligayri cudun hadduusan cudur jirin hal kab ha ku soconin jidka adoo socday kabtu kaa go'day kab talo intaad ka helayso tan bixi cagacagacadaan soco ama mid kale raaraadiyoo gasho hal qof keliyana waa la mid marka kobaha la gashanay ayadoo la taagan yahay in la gashtaana waa karaahiyo wa can abi hurayra ana rasuul allahi qaal laa yamshi yuusan ku soconin axadukum midkiin fii nacli waaxidatin halkab keliya liyancalhumaa ha gashto jamiican dhammaan aw liyakhlachumaa ama ha bixiyo ha siibo jamiican dhammaan wa fii riwaaya w amase liyukfihimaa jamiican dhammaan ha gashto macnaha kabihii ama ha wada bixiyo eh, manaa ha kaba tiro aw liyukfihimaa ha kaba tiro jamiican dhammaan oo kaba la'aan wada soco xaaladaasaa markaa lays amrayaa oo qofku waxaa mamnuuca inuu halkad keliya ku socdo waana karaahiya laakiinoo waxa la tilmaamaa wax laga fiican yahay inay tahay wa canhu qaala samictu rasuula allaahi baan maqlay yaquul asagoo dhahayo idanqataca hadday go'do shimcu nacli axadikum axadkiin kabtiisa suunkeeda hadduu go'o falaa yamshi fi lukhraa ta kale yuusan ku soconin gacanta ku qabso soco oo cagcadaan soco xataa yuslixahaa ilaa uu hagaajiyo rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyey ilaa uu fiicneeyo uu ka tolo yuusan ku soconin tan kale wa can jaabir ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu diiday an yatanacira alrajulu qofku inuu kobaha xirto qaa'iman asagoo taagan qofku inuu koba gashto asagoo qaa'im ah oo taagan rawaahu abu daawuud biisnaadin xasan baabu nahyi reebilayska reebo baabkeedii waay can tarki naari dab in looga tago filbeyti guriga cinda now marka la seexanayo iyo wanaxwihi wixii la mid ah sawaa waxaa isku mid ah kaanad inuu ahaada ama ay tahay dabkaa fii siraajin faynuus aw hayrihi iyo wixii markaa la mid ah marka la seexanaayo dabka ha layska dadamiyo oo saasaa markaa la leeyahay ama faynuusta ha la damiye can ibni cumar radia allahu canhuma can ilnabiyi qaal laa tatrukuu ha uga tegina annaara dabka fii buyuutikum guryihiina xiina tamaamuuna markaad seexanaysaan muttafaqun calayhi markaad rabtaan inaad hurdaan dabka wada damiyo duuga wa can abi muusa alashcari qaala ixtaraqa baytun guri baa gubtay bilmadiinati magaalada madiina calaa ahlihi ehelkiisii wuu ku gubtay min alleyli habeennimo falamaa xudita markii looga sheekeeyey rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam bisha'nihim xaaladooda qaala wuxuu yidhi inna haadihi naara dabkani caduwun lakum cadow ayuu idin yahay ee fa idaa nimtum markaad hurdaysaan ama aad seexanaysaan fa adficuuhaa iska damiya muttafaqun calayhi dhibka iska demiya buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam hadda sidii hore wax badan baa la dhaamaa laakiin gaaska si fiican u xir waayo dab lama isticmaala inta badan waxay fuqaadi isku hayaan nalka ma ku seexanaysaa mase waa la daminayaa inta badan waxay dhaheen dib kuma sugna nalka waayo sida faynuusta oo kale ma aha waxyaabo badan baa looga badbaadi karaa faymustas way noo imaan doontaa fuwaysiqada dooliga iyo intuu jugsiiyo gaaskii iyo holaci intuu isku daro saasuu inta badan gurigu ku gubtaa qolana waxay dheen xataa nalka waa la daminayaa wa can jaabir can rasuuli illaahi qaala wuxuu yidhi qabtu linaaqa weelka daboola wa awki'u afxira asiqaa'a sibraarka macnaha inaa weelka caadiga wax lagu cunaa loo isticmaalaa siqahana midka lagu waraabo wa aqliquu xira albaaba albaabihiina xirta markaa seexanaysaan wa atfi'uu damiya assiraaja faynuustana iska damiya fa ina shaytaana shaytaanku laa yaxullu ma furo ama laa yaxillu xalaal uma aha ama ma furo siqaa'an weel weel af xiran shaydaanku furi maayo walaa yaftaxu mana furo baaban albaab walaa yakshifu ma furo oo ma faydo inaa'an weel fa in lam yajid hadduu waayo axadukum midkiin wax uu ku daboolo weelkiisa ilaa an yacrida inuu ku gudbo maahane ama uu ku dadbo ee uu saaro calaa inaa'ihi weelkiisa cuudan qori cuud macnaha waa qori ama waa caday iyo wixii markaa la mid ah wax kale haddaad weyse ilaa kaa maahane saar wayadkur isma allah ilahay magaciisana ku xuso falyafcal ha sameeyo haddii digsiga hilib uu ku jiro ama raashin ama weelka caana ku jiro dabool wax allaale wixii raashin ku jiro xataa waxaa la tilmaamaa cudurradu habeenkii bay soo degaan weel daboolanna ma galaan ku furanna kama tagaan shaytaankuna weel daboolan ma furo ku furanna kama tago sidaa darteed wada daboola wax kale haddaad weyso calay soo qaada bismillaahi illaahi dhehe saa u saar ilaah baa dhabool uga dhigaya subxaana wa tacaalaay fa ina alfuwaysiqata dooligu tudrimu wuxuu ku huriyaa calaa ahli lbeyti ahlu beytka beytuhum gurigooda faynusta intuu jugsiiyo dooliga gaaskii baa ku duldaadanaya holacii kolkaasuu gurigu gubanayaa rawaah muslim baa xadiidkaa wariyey fuwaysiqa alfaaratu dooliyadaa la yidhaahdaa wa tubrimu tuxriqu waa gubidda baabu nahyi reebid layska reebo baabkeedii waa can itakallufi in layskallifo wahwa ficlun wa qowlun waa ficil iyo qowl in laysku kallifo maa laa maslaxata fiihi waxaan maslaxa ku jirin bimashaqatin si mashaqo ah oo laysku dhibaa markaa loola jeedaa macnaha qofku inuu iskallifo ma aha su-aal baa lagu weydiiyey ma taqaanid allahu aclam dheh maxaad ku dhibaysaa waxbaa mataqaanaa hadal baad rabtaa inaad samayso soo saarto ma soo saari kartid ha isdhibin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul dheh maa as'alukum idin su'aalan maaya calayhi xaqa gaarsiintiisa min ajirin wax ajir ah wamaa ana aniguna ma ihi min almutakalifiina kuwa iskallifahay oo mutakallifiinta kama mid ihiyo ilaahay baaba yidhiba laa yukallifu allahu nafsan ilaa wasacahaa wa can cumar qaala nuhina waxaana laka reebay can altakalufi iskalifaada rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyay wacan masruuq qaala dakhalnaa calaa cabdullaahi bn mascuud baan u soo galnay faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaasu dadow man calima shay-an qofkii wax bartay oo wax yaqaana falyaqul bii ha dhaho ha akhriyo dadka ha u sheego waman lam yaclam qofkaan ogayn waama aan garanayn su-aasha la weydiiyeyna falyaqul ha yidhaahda allaahu aclam ilaahay baa yaqaanaa fa inna min alcilmi cilmiga waxaa ka mid ah an taquula inaad dhahdo limaa laa taclam waxaadan ogeyn allaahu aclam cilmigay ka mid tahay waxaadan ogeyn inaad dhahdo ilaahay baa garanaya cilmigabay ka mid tahay buu yidhi rasuulka sal allah calayh wasalam ee macnaha ibni mascuud saasuu markaa yidhi bacdamaa saas ay tahay ayaa waxaa la diidayaa qofku markaa inuu iskallifo qofku inuu iskallifaa markaa la diidayaa sidaa darteed waxaad taqaanana sheeg waxaadan aqooninna waxaad dhahdaa ilaahay ayaa yaqaana subxaana wa tacaala ilaahay ayaa yaqaana dheh ilaahay ayaa yaqaana dheh bacdamaa saas ay tahay ayaa waxaa la leeyahy qofku wuxuu yaqaanana ha sheego wuxuusan aqooninna ilaahay baa yaqaan hadahoo waayo cilmiga waxaa ka mid ah waxaadan aqoonin inaad dhahda allaahu aclam cilmigay markaa ka mid tahay qaala allahu tacaala ilaahay linabiyihi wuxuu ku yidhi nebigiisii qul dheh maa as'alukum calayhi idin su'aalan maayo xaqa gaarsiintiisa min ajrin ajir wamaa ana aniguna ma ihi min almutakalifiina kuwa mutakalifiinta rawaahu lbukhaariyu bal sameeya shaahin joogto wabilaahi towfiiq wallahu subxaanahu wa tacaala amin